الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المؤلف رحمه الله كتاب النذور والأيمان في الغالب تذكر أو يذكر هذان الكتابان في موضع واحد وقد يكون بعضهما وراء بعض لتقارب أحكامهما وتشابههما في مسائل كثيرة فأحيانا يجمعون بين كتاب النذور والأيمان وأحيانا يضعون كتاب الأيمان ثم كتاب النذور أو العكس والنذور جمع نdr والنذر في الأصل المسدر يقال نذر ينذر وينذر نذرا ثم أطلق calى اlmanduuri bihi uطliqa annadru wa huwa masdarun calىa maa yundaru bihi calى alcayn idan huwa fi اlasli kaana isman lilmacnaa ثuma uطliqa calىa asmaa alacyaan wa huwa min alأshyaa alatii kaanat alcarabu tacrifuha fii jaahiliyatiha وتستعملها وتنفذها فكانوا ينذرون وينفذون النذور تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأوامره والنذر في الأصل هو التزام شيء غير لازم شيء yuujibhu اlinsaanu calىa nafsihi bimaxdi اkhtiyaarihi walaysa waajiban fi اlasl qaala abu bakr bn اlcarabi waاlaslu fiiha alkitaabu wالsunaةu waijmac اlأma ama alkitaabu fahuwa tanbiih jaliil qaala اllahu tacaalى yuufuuna biالnadri faأhna اllahu subxaanaه watacaala calىa haؤulaaءi biاlwafaaءi biالnadri wadalla dalika calى targiibi الsharci fi اlwafaa'i biالnuduur waama sunnatu fadalika biالnas rawat caaئiشhaةu can الnabiy salى اlه alay slm anhu qaala man nadara an yuطiica allaha falyuطichu man nadara an yuطiica allaha falyuطichu wman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi hada alxadiid calaa wajaazatihi wa qilati xuruufi yuctabaru min alqawaacid المهمة في باب النذور أو في كتاب النذور فإذا كان النذر مما فيه قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى فإن على الناذر أن يوفي بنذره وإن كان النذر فيه معصية لله سبحانه وتعالى فعليه أن يجتنبه وإن كان لا قربة فيه ولا معصية واحد نذر أن يشرب هذا الماء مثلا لا يوفيه لأن النذر يوفى إذا كان قربة لله سبحانه وتعالى قال مالك ما يجب من النذور في المشي ما يجب من النذور في المشي يعني إذا نذر إنسان ما أن يمشي إلى بيت الله أو إلى بقعة مشرفة فماذا يجب عليه في نذره هذا قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى inna ummii maatat wa calayha nadrun walam taqbid hadihi اlmar'a kaanat nadaran lilaahi wa ajalat fii wafaa'ihi wa adrakahaa alajalu qabla an tuwafiya haada fayas'alu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama sacdu maada yastadiicu an yafcala fii nadri ummihi أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها اقضي النذر أيا كان هذا النذر اقضه عنها فإذا إذا نذر شخص ما famaata qabla an yuwafiya binadrihi fainahu yustaxsanu liqaariibihi an yuwafiya binadrihi wayubari'a dimmatah qaala abuu cumar ikhtalafa ahlu اlcilmi fi اnnadri wa fii xukmihi faqaala ahlu الظaahiri kullu man kaana calayhi nadrun wa tuwufiya walam yaqdihi kaana calaa aqcadi wliyaa'ihi qadaa'uhu canhu waajiban bidaahir hada xadiid yani kaana calaa acqadi wliyaa'ihi yani calaa aqrabi wliyaa'ihi qadاؤه canhu waajiba bظaahiri hada الxadiiث وsawaء kana fي badni aw mal وqaala fuqahaaء الأmsaar laysa dalika calى waliyihi إila an yuusiya bih وmaxmalu hada الxadiiثi cindahm calى الndb laa calى الإijaab idan yustaxsanu min baabi اlbiri bاlqaraabati an yuwafaa aw tuwafa الnuduur canhu walaysa biwaajib <coughs> qaala maaliku can cabdillaahi bni abi bakrin can cammatihi haadihi fiiha shay min aljahaala waاkhtalafuu fii tacyiiniha qaala ibnu اlxadaa hiya camratu bintu xasmin وkhaaلفh الxاaفظ بن xجر وqاaل hadihi laysat hadiه إdا فيha جahاaلة أنها xadaثته عan jadته hذiه cmته xadaثته عan jadته huوa عan jadة cabdاللahi بن أbي bكر خلي الله يستر هذه الصناعة الصينية قبيحة كل شيء عندها قبيح لا معنى طيب أنها حدثته عن جدته وجدتها قال ابن الحداد يشبه أن تكون لها صحبة قال ما دام أنها جدة عبد الله بن أبي بكر فمعنى أنها امرأة قديمة ويحتمل أنها صحابية أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء هذه الجدة جدة عبد الله بن أبي بكر جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء يعني كأنها نذرت مشيا إلى مسجد قباء وقالوا قباء يجوز صرفه ها على معنى المكان فتقول إلى مسجد قباء ويجوز أو أحيانا لا يصرف إلى مسجد albuca lafdahmaa yaxtalifu min xayثu alإcraab waaxid غayr munsarif calى hmm. maعنى الmakan لأn الmakan munsarif wa bucatu لا يعني إنما نقول قبائل مم. على معنى المكان لأن المكان منصرف وبقعة بقعة ها معنى البقعة والبقعة المكان معنى البقعة يعني أنها غير منصرف فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنه هذا عبد الله بن عباس لما سئل أفتى an tamshiya ibnatuhaa canhaa wa taqdiya canha الnabl idan yajuuz calىa ma dahaba ilayhi cabdullahi bnu cabaas وkاn الإmام mالك ma wافق عaن hذا qاaل يحyى وسمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد المشي ليست فيه نyاaبة فإذا كان kاn أحad نذر مشيا إلى بقعة مشرفة فإن أحدا لا يغني عنه ولا يقضي عنه طيب قال أبو عمر laa yucrafu aw laa yacrifu maalikun almashya ilaa ilaa maka bimacnaa annahu laa yacrifu iijaab almashyi maalik laa yuujibu almashya ilaa ilaa maka wainamaa hada fi اlxaalifi wاnnaadiri cindah waama qowluhu fi lmutadawici faqad dakara ana rasuula اlah sal slm kaana yaأtii masjida qubaa'in raakiban wamaashiya raakiban wamaashiya idan yajuuzu liman kaana fi lmadiinati an yadhaba ilaa qubaa yusallii fiiha fi اtaطawuc ama الnadru fainahu laa yaclamu hada walaa yacrifu alimaam malik yaquul inahu laa yundar fi اlmashi ilaa ilaa maka faqad liannaha fiiha alcumratu wa fiiha alxaj ayb qaala malik can cabdillaahi bn abi xabiibata qaala الbukhaariyu huwa mowla zubayr ibn اlcawaam cabdullaahi bnu abi xabiiba liأnna waalidahu abaa xabiiba huwa mowla zubayr bn اlcawaam wa abu xabiibata waalidu cabdillaahi wa huwa min ashuyuukh aladiina uktufiya fii macrifatihim biriwaayati malikin canhum axyaana laa yucrafu bacdu الruwaati fi اlmuwaطأ walakina الnaasa maadaama ana alimaama malik kaana yantaqi fi الrijaal waqad اshtahara canhu hada axyaana yaktafuuna biiiraadi اlimaami malik lihada wariwaayati lahu fi muwaطa'ihi qaala qultu lirajuli وأna xadiiثu sin hada cabdullaahi bnu abi xabiiba yaquul qultu lirajuli وأna xadiiثu sin yani qaliilu الsini qir laa yacrifu walaa yafqahu bacd almasaa'il ma cala الrajuli an yaquula calaya mashyun ilى beyt اllah kaأnnahu yaquul laysa calى الrajuli an yaquula calaya mashyun ilى beyt اllaahi laysa calayhi shayء fii dalik yacni low qaala qaa'il calaya mashyun ilى beyt اllaahi hada laa shayءa fiih walaysa nadran walam yuujib calى nafsihi shayئa hada cabdullah yaquul hada walam yaqul calaya nadru mashyin ma اstakdama lafda nadr ma qaal calaya nadru mashyin ilى beyt اllah wainamaa qaal calaya mashyun ilى beyt اllah facabdullaahi bnu abi xabiiba yara annahu fi الsiigaةi اlأuulىa laa shayءa calayh لأnنhu lam ystakdim lafظaة الnadr wa fi الsiiqaةi الثaaniya alatii fiiha الnadru calaya nadru mashyin إilى bayt اllaahi kaأnahu fiihi kaأnnahu yajib calayhi الnadr faqaala lii rajulu hal laka an ucطiyaka hada اljirwa lijirwi qithaa'in fii yadi wataquula calaya mashhun ilى bayt اllah hadan lam yakun naasixan yuriidu an yuwariطahu wa yuuqicahu fii mushkila faqaala lahu yastadrijhu hal laka an ucطiyaka hada اljirw wاljirw huwa alqihaa aلطari aljadiid yani aw gusnu liqihaa an ucطiyaka hada اljirwa lijirwi qithaan fii yadihi hada اljirw jirw اlqihaa kaana fii yadi hada الrajul faaraada an yastadrija hada arajula wayuqicahu fii mushkila wa taquula calaya mashhur ilaa bayt illah bis taquulu lii hadihi اlkalima wakhud hada اljirwa qaala faqultu naam nacam acطinii hada wala aquul hada wahuwa yatasawar ana hada laysa binadarin liannahu yaquul ana xadiidu sini laa afqahu shayئan aw laa afqahu kaiira faqultuhu wa ana yowmaydin xadiidu يومئذ يعتذر يعني إن هذا قد خفي عليه لحداثة سنه ثم مكثت حتى عقلت يعني حتى فهمت بعد فترة حتى فهمت وكبرت في سني وعرفت شيئا من المسائل فقيل لي إن عليك مشية إن عقد عليك النذر ويجب أن تذهب إلى مكة لتوفي بنذرك fajiئtu saacid bn musayib fasa'altuhu can dalik jaa ilaa saacid qaala maa ra'yuka aw maada calaya fii hadihi اlkelima faqaala calayka mashyu ln aqdana famashaytu idan yufhamu min hada ana siiqaةa nadri laa takhtasu bilafdi annuun wاdaal wاraa falow qaala calaya mashyuna labayt illahi in aqada nadra qaala maaliku hada alamru cindana yani an hada incaqada nadaran qaala abu cumar fii masأalaةi cabdillaahi bni abi xabiiba maa yunkiruhu wayukhaalifu maalikan fiihi akharu ahli اlcilm bacdu ahli اlcilmi yaquul hada الrajul maa nawa nadar wainamaa qaala hadihi اlkalima mujaaraatan lihada الrajuli واsتikrاaجa لhda الjirwi min yadih واlcibaadaat تxtaaج إilى niy وhada rajل mana وhada الnadra qaal وذalika أnhu nadru عlى mخaaطرة عlى الmusaabقة أcطيka hada وqل li hadi الكلima واlcibaadaaت inama taصح bالنiyaaتi la bالmخaaطرaaت yaعni la bالأmwاal وlam ykun lahu niyatun walaa iraadatun fi ma jacala calaa nafsihi fayalzam fakayfa yalzamhu ma laa yaqsidu bihi طaacata rabbihi wa fii xadiidi saciid khilaafu ma rawaa canhu غayru min aلhiqaat qaala aakharuun ina hada maadaama anahu lam yanwihi walam yaqsidhu wainama jara calى lisaanihi hadihi اlkalima liakdi hada اlmaal falaa shaya calayhi walam yantaqid nadri haakada qaaluu waqaala imaam maalik bal huwa nadrun waqaala saciid bal huwa nadrun ma jaءa fii man nadara mashyan ilaa beyt اllaah idaa nadara insaanu maa mashyan ilaa bayt اllaahi maada calayhi qaala maalikun can curwata ma cindii hada hada yaxtaaj ilى muraajacaةi اmaxduud qaala malikun can curwata bni udaynata اleyfi hada curwa bn udaynة wain kaana shaykha malik ila anahu ayضa غayru macruuf wغayru mashhuur annahu qaala kharajtu maca jaddat lii hada kharaja maca jaddat lahu calayha mashyu ilى beyt اllah calayha mashyun ilaa bayt اllahi yani calayhaa mashyun aw calayha dadrun xataa idaa kunaa bibacdi طariiqi cajazat ma staaat an tukamila almishwaar watasila ilى اlbeyti mashyan yuqaalu cajaza yacjizu wayacjuzu wa cindanaa cajiza yacjazu hada macnan aakhar macnaahu caظumat ajiizatuhu dacaad ajiza yacjazu yani idaa caظumat ajiizatuhu waama ajaza yacjizu wayacjuzu fahuwa min alcajzi wa cadami اlqudra xatى ida kuna bibacضi طariiqi cajazat faarsalat mawlan laha yasأl cabdالlahi bna cumar hadihi arsalat mawlan laha kana yakhdimuha yasأl cabdالlahi bna cumar الله بن عمر هذه أرسلت مولا لها كان يخدمها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه هذا الرجل يقول عروة بن أذينة يقول خرجت مع هذا المولى لأعرف جواب عبد الله بن عمر فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر alآan wasalat ilىa nisfi طariiq walam tastadic an tukamil tarkab alcaam اlqaadim tamshi min xayثu badaأ faإidaa wasalat ilى اlmakaani اladii rakibat fi اlcaami اlmaadi tabdأ اlmashya minhu ilى اlxaraq murhaa faltarkab alآan ثuma litamshi min xayثu cajazat mata hada fi اlcaami اlqaadim لأn hada fii xajin aw fii cumratin الآن ثم لتمشي من حيث عجزت متى هذا في العام القادم لأن هذا في حج أو في عمرة طيب قال يحيى وسمعت مالكا يقول وأرى عليها مع ذلك الهدي مالك يقول مع ذلك عليها هدي لماذا هذا الهدي قال لأنها فرقت في الذهاب إلى مكة مشيا على عامين العام الأول مشت إلى نصف الطريق وركبت الباقي والعام الثاني مشت أو ركبت من أول الطريق إلى نصف الطريق ثم مشت من نصف الطريق إلى آخر مكة فيقول هذا يشبه تمتع أو القراءة فعليها مع ذلك هدي طيب قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر سعيد وأبو سلمة كلاهما من الفقهاء السبعة من يذكر الفقهاء السبعة يا شيخ عبد الله فقهاء السبعة في المدينة عندنا الآن أبو سلمة كفيناك اثنين إida qiila man fi اlcilmi faqul hum cubaydullaahi curwat اlqaasimu saciidun abubakrin sulaymaanu khaarija ayb hunaa abu cumar tarjama licurwa bni udayna yaquul laysa licurwata bni udayna fi muwaطa siwa hada alkhabr wahuwa curwat bnu udayna wa udayna laqabu ismuhu yaxya bnu maalik bn alxaariث bni camrin allayثi min bani layث bni bakri bni cabdi manaaf لعروة بن أذينة في الموطأ سوى هذا الخبر وهو عروة بن أذينة وأذينة لقب اسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عمرو الليثي من بني الليث بن بكر بن عبد مناف كان شاعرا رقيق الشعر غزلا شاعر وهو محدث وكان مع ذلك ثقة خيرا عندهم روى عنه مالك وعبيد الله بن عمر ولجده مالك ابن الحارث رواية عن علي بن أبي طالب طيب إذا في فتوى عبد الله بن عمر وسعيد وأبي سلمة في من عجز في نصف طريق مثلا أن يركب ثم في العام القادم يمشي من هنا إلى مكة طيب قال مالك عن يحيى بن faasaabatnii khaaira yaquul alam fi lkhaaira wawaja ma staaaca min ajlihi an yamshi farakibtu xataa ataytu marka rakib wa ataa marka fasa'altu caطaaءa bna abi rabaaxin wagayrahu faqaaluu calayka hadi idan sa'ala culamaa maka caطaa wagayruhu faqaaluu calayka hadi limaada hada اlhadي لأنه ركب مثلا في نصف طريق مكة هذا مقابله هدي طيب إذا علماء مكة ما قالوا له إنك تأتي مرة أخرى فتمشي في هذه المنطقة بل قالوا تجبر هذا النقص بالهدي فلما قدمت المدينة سألت علماءها وهو من علماء المدينة لكن يسأل مشايخه aلtaabiciin kibaar الtaabiciin faamaruunii an amshiya maraة أkhrىa min xayثu cajaztu hada fatwa man culamaa اlmadiina qaaluu lahu tamshii maraة أkhrىa min xayثu rakibta min xayثu cajazta wa rakibta famashaytu limaada masha limaada laa yaktafi bima qaalahu lahu ahlu maka min ana calayhi hadyan faqad qaala abu cumar hada min baabi اlاxtiyaaq maadaama anahu bacduhum qaal laazim tamshi yaqul hada min baabi اlاxtiyaaq yani anahu ayb هذا من باب الاحتياط يعني وأنه طيب قال أبو عمر فيما ذكره مالك ما يوضح لك أن فتوى أهل مكة بالهدي بدلا من المشي بدلا من هذا المشي وفتوى أهل المدينة بالمشي من حيث عجز من غير هدي إذن أهل مكة لا هدي فقط يرون الهدي ومالك وأهل المدينة ayb qaala yaxya wasamictu maalikan yaquulu falamru cindana fii man yaquulu calaya mashun ilaa beyt illaahi annahu idaa cajaza rakiba uma caada famashaa min xaysu cajaza faidaa kaana laa yastatiicu almashya falyamshi maa qadara calayhi uma liyarkab wa calayhi hadyu badanatin aw baqaratin aw shaatin in lam yajid ilaa hiya yaquul hunaa maalik khaalafa alinayn khaalafa aljamaacatayn jamacat ahli madiina wa jamacat ahli maka kayf jamaca bayna almasyi wاlhadyi hada laysa calayhi laa alaa laa ahlu maka walaa ahlu madiina lianna hunaa yaquul faاlamru cindana fi man yaquulu calaya mashyu ilaa beyt اllaah anahu idaa cajaza rakiba uma caada famashaa min xayثu cajaza عاد فمشى من حيث عجز أيضا يمشي مرة أخرى كما ذهب إلى ذلك عبد الله بن عمر فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه إذا كان لا يستطيع يمشي ما يستطيع ثم ليركب وعليه هدي بدنه من جمع مالك بين المذهبين وأتى بشيء آخر وهو الهدي وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم nuriidu akhan shaaطiran yacrib lanaa in lam yajid ila hiya fainahum qaaluu fii hadihi alcibaara khaطأ naxwi wacalayhi hadyu badanatin aw baqaratin aw shaatin in lam yajid ila hiya kaasha abdalla istaxdir maa mararta bihi qabla hamsiina caaman مررت به قبل خمسين عاما هاي هنا قالوا إن لم يجد إلا هي ها؟ إلا هي هي هذه من ضمائر الرفع إلا هي هي من ضمائر الرفع والاستثناء المفرق ما بعد إلا يكون على حسب العوامل tanصibu mafcuula bih faalqaa'ida fi اlistinaaءi an yuqaal in lam yajid ila إiyaaha liأnna إiyaaha hiya adamiir اlmansuub اlmunfasil ay adamiir اlmansuub faqaaluu idan hadihi fiiha mukhaalafatu sibawayhi ها؟ أي الضمير المنصوب فقالوا إذن هذه فيها مخالفة سيبويه طيب قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله رجل يقول لآخر أنا أحملك إلى بيت الله ماذا يترتب على هذه العبارة فقال مالك إنه أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس عليه ذلك فليس ذلك عليه وليمشي على رجليه وليهد rajulu qaala liaakhar ana axmiluka ilaa bayt illaahi faqaala maalikun yufasal yustafsal inawa an yaxmilahu calaa raqabatihi calaa dahrihi mashyan ilaa bayt illaahi yuriidu bidalika an yucadiba nafsahu wayutcibaha fainahu laysa calayhi an yaxmilahu لأnنhu laa qiimaةa للnadri fii mili hadi اأmuur الnadru اladii yajibu an yunafd inama huwa الnadru fi الطaacaat hada laysa fiihi طaaca kownuhu acmal calىa ظahrihi hada tacdiib lilmaqsad faidan laysa عalayhi an yaxmilahu walyamشhi calىa rijlayhi hada اladii nadara an yaxmilahu yمشي huwa وydhب إilى bayt الlah لأnnahu nadra an yأkudahu calى raqabati ilى bayt الlahi falaysa عalayhi an yaxmilahu calى raqabatihi walakin عalayhi an yadhaba ilى bayt الlahi mashyan ayb wاlyuhdi yadfacu hadyan qaala abu cmar wqad ankara qwm عalى maliki إijaaba اlhadyi fi hadihi الmasأlaةi calى اladي nawى an yaxmilahu calى raqabatihi waqaaluu laysa hada aslahu fii man taraka alwafaaءa bima laa طaacata fiihi min nadrihi an yukafira bihadyin aw gayrihi liأnna xamlahu calىa raqabatihi laysa lilaahi fiihi طaaca whuwa yushbihu nadr اladii nadra an laa yatakalama laysabil idan qaaluu hada fiihi tashdiid alhad laa macnaa lah lianna alinsaan idaa nadara shayئa laa طaacata fiihi fainahu laa yuwafii bihada الnadri walaysa calayhi adul fii tarki hada اnadr faaslu malik ana اnadra إida lam yakun طaacatan fainahu laa yuwafaa wahunaa yaquul liyamshi calى rijlayhi walyuhd fahada yukhaalifu aslahu raximah اllah wabinaءan calى dalika faina calayhi an yamshiya walaysa calayhi an yaxmilahu calى raqabatihi wala an yahdiya aw yugdi ayb wain lam yakun nawaa shaya maa nawaa shaya falyaxuja walyarkab walyaxuja bidalika الrajuli macahu fain lam yanwi an yaxmilahu calىa dahrihi wainamaa kharajat minhu hadihi اlkalima ma lcamal yajibu an yaxuja huwa wayarkab liannahu laysa calayhi an yamshiya walyaxuja bidalika arajul macahu liyaأkud walyastaxib maca dalika الrajul aladi nadara an yaxmilahu ilى beyt اllah wadalika annahu qaala ana axmiluka ilى beyt اllahi lianna cibaaratahu ana axmiluka fii beyt اllah macnaahu annahu yuciinuhu fi lwusuuli ilى beyt اllah fain abaa an yaxuja macahu falaysa calayhi shay ayb ida qaala ana la amshi macaka ana laa uriidu an adhab macaka maada calayhi laysa calayhi shayan waqad qadaa maa calayhi wahuwa an yadhaba huwa binafsih yacni ataa maa calayhi wahuwa an yadhaba huwa binafsihi wa ama aladii rafada falaysa calayhi minhu shay ayb qaala yaxyaa su'ila maalikun can rajuli yaxlifu binuduurin musamaatin mashyan ilaa beyt illaah an laa yukalima akhaahu aw abaahu bikada w kada nadaran lishayin laa yaqwa calayhi walow takallafa dalika kula caamin lacurifa annahu laa yablugu cumuruhu ma jacala calaa nafsihi min dalika faqiila lahu hal yujziu min dalika nadrun waaxidu aw nuduurun musamaatu faqaala maaliku maa aclamuhu yujzi'uhu min dalika ila alwafaau bima jacala calaa nafsihi falyamshi maa qadara calayhi min azamaan walyataqarab ila allahi bima istaطaca min alkhayr alinsaan yatakalaf yuujibu calaa nafsihi uma yacjiz su'ila maaliku can الrajuli yaxlifu binuduur musamaat mashyan ilaa beyt اllah wa axad yandir fii xaalat hayajaan yaquul calaya an amshiya ilaa beyt اllahi miata sana axudu fii kuli caam aw yaquul calaya an laa ukalima akhii aw abii miat sana maada yastaiic an yuwafi bihada nadran lishayin laa yaqwa calayhi laa yastaiicu walow takallafa dalika kula caamin lacurifa annahu laa yablugu cumuruhumaa jacala ansin dalika xataa low mashaa kula caam faina cumurahu laa yuciinuhu fii qadaa'i hada اnadr kulli ayb bacdamaa yatawarad wayuwaridu nafsahu yas'al faqiila lahu hal yujiءu min dalika nadru waaxidu aw nuduru musamaa hal yani yakfi an yuwafiya binadrin waaxid yani yaxuju caama waaxida aw nuduru musamaah yani nadrin aw ثalaaثa aw arbaca aw hamsa min alxijaj وkفىa hal ykفي hada faqاala malik ma aclamhu يuجزiئhu min ذalik إla الوفاء bma jacla عalى nafsi إla an يuwafiya bma jacala calى nafsihi ayb hawa yastadiicu an yuwafiya nadra miئaةa caamin yaxuju fi kuli caamin mashyan qaal ymشhi ma qadara calayh min الزmn واlأcmaalu byad الlah in caasha miئa sana wafaa wain lam yastaطic waأtaa calayhi الأjal fainahu qad facala ma اstaطaaca qaala falyamshi falyamshi maa qadara calayh min azamaan walyataqarab ila اllahi tacaala bima staطaca min alkhayr yataqarab ila اllahi biطaacaatin kaiira lacala allaha subxaanaه watacaala an yarxamahu ويتجاوز عنه في هذا النذر الذي لم يستطيع أن يوفيه العمل في المشي إلى كعبة رجل ينذر, an yadhaba ilaa maka wayamshi ila alkacba qaala maaliku ina axsana maa samica min ahli اlcilmi fi rajuli yaxlifu bilmashi ila beyt illah aw ilmar'ati fayaxnaf aw taxnaf annahu in masha alxaaliثu minhuma fii cumratin fainahu yamshi xataa yascى bayna asafa wاlmarwati faإida sacىa faqad faraga rajulu aw imra'at nadara kulu waaxidi minhumaa an yamshiya ilaa beyt اllaah ayb fi اlأwal nadr sahl laakin wafaa'uhu sacb faإida cajaz hada macnaa fayaxnaثu aw taxnaf faإida cajaza walam yastaطic an yamshiya qaala yamshi anahu in masha alxaalifu minhumaa fii cumratin fainahu yamshii xataa yascى bayna asafa wاlmarwati faida saca faqad hada rajul aw اlmarأaةu nadara kul waaxidi minhumaa an yamshiya إlى اlkacbati fii cumrati maala aw fii xadi faxanif ma staطaaca an yafcala hada faإida mashaa idaa mashaa fi اlcumrati fi اطawaaf wafi اsacyi bayna asafa wاlmarwati faina hada almashya qad yugni canhu wa idaa mashaa wasaca bayna asafa wاlmarwati fainahu qad faraqa min cumratihi wa agnaa dalika canhu ayb almuhim fi اlcumrati an yamshiya fi اطawaaf wa fi اsacyi bayna safa wاlmarwa ayb wa anahu in jacala cala nafsihi mashyan fi nadara an yamshiya ilaa bayt illaahi xajan fainahu yamshi xataa yaأtiya maka idan alcumraةu tukhaalifu alxaja fi hada fainahu idaa cajaza an yamshiya fi اlcumrati fainahu yamshi fi acmaali اlcumrati wayakfiiha laakiin in jacala calى nafsihi mashyan ilى اlxaji fi اlxaji fainahu yamshi xataa yaأtiya maka uma yamshi xataa yufruqa min almanaasi kulah walaa yazaalu maashiyan xataa yufiida xataa yatuufa awaafa alifaada ilaa an yatuufa طawaafa alifaada wa huwa aakhiru acmaali اlxaji faina calayhi biاnnisbati lilxaji an yamshiya qaala yaxya qaala maaliku walaa yakunu mashyun ila fi xajin aw cumra uma alimaam malik yaraa anahu laa yasixu nadru walaa yancaqidu ila اnadru ila اlkacbati fii xajin aw fii cumra yani lam yuwafi binadrihi fainahu nadara an yamshiya fama اstaطaaca an yamshi bal rakiba الحنث الذنب العظيم هذا ذنب لكن هنا مخالفة ما حلف عليه أو نذر طيب هذا مفهوم يا شيخ عبد الله إن شاء الله منين جاء الحدث جاء من حيث إنه مشى kaana calayhi annahu idaa nadara min hunaa fii masjidi abi hurayra an yamshiya cumratan ilaa maka mashyan walam yastaic an yamshi bal rakiba طaa'ira aw facala shay aw maat daabatan ukhraa wawasala ilaa maka fainahu yamshi fii acmaali cumrati waqad xanik wamaca xiinfihi fainahu laa shaya calayh idan alxaju yukhaalifu cinda alimaam maalik min xayثu ina alxaja laa budda an yamshii kulahu min xayثu anshaa ilaa طawaafi اlifaada waama alcumra fainahu idaa mashaa walam yastadic an yamshiya fii sayrihi ilaa maka waxaniثa fii dalika fainahu yakfiihi an yamshiya fii acmaali cumra maa laa yjuuzu min اnuduri fi macصiyaة الlah qaala maalik an xumayd طabcan yuwafى annadru إida kaana qurbaة lilahi subxaanaه wa taعala laakin ida nadara macصiya min macaasi اllahi fainahu laa yanaqib aw nadara شhayئa laa طaacata fiihi wala macصiya bal shayء mubaaxun fainahu laa yanaqid cid qaaluu hada yukhaalifu alxalif fainahu idaa xalafa calىa shayin mubaax faina calayhi an yafcalahu wailaa tarataba calaa dimmati kafaaratihi faida annadru yukhaalifu alxalifa fi hadihi saawiya waama idaa xalafa calىa macصiya fainahu laa yaأti biha kadalika ida nadara calىa macصiya laa yaأti biha wainamaa yakhtalifaani لا يأتي بها وإنما يختلفان في أن الحالف على مباح يجب أن يفعله وأما الناذر على مباح فإنه ليس عليه أن يفعله قال مالك عن الحميد بن قيس وثور بن زيد أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه حميد بن قيس وثور بن زيد كلاهما تابعيان وهنا يقول أنهما أخبراه عن رسول الله إذن هذا حديث مرسل طيب وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أحدهما اشترك في رواية هذا الحديث وأحدهما يزيد على الآخر بشيء لكن هذا الشيء الذي زاد أحدهما على الآخر ما ذكره وكان الإمام مالك يفعل هذا وشيخ ابن شهاب الزهري يفعل هذا وفي حديث الإفك يقول يعني حدثني فلان وفلان وفلان وزاد أحدهما wazaada bacduhum calaa bacdin fi lxadiid fakaana axyaana alimaam maalik laa yumayizu bayna ziyaadaati اruwaat wa maalik aydan hunaa yaquul axaduhumaa yaziidu calaa saaxibihi fi lxadiid ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ra'aa rajulan qaa'ima fi shams rajul qaa'im fi shams faqaala maa baalu haada qaaluu nadara an laa yatakalama walaa yastadila ولا يجلس ويصوم لماذا يعذب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله hada alxadiid yaquul abu cumar yatasilu can اnabiyi salى اllahu alay slam min wujuh huwa mursal huna laakinahu mutasilu min wujuh minhaa xadiidu jaabir wa xadiidu cabaas min xadiidi qays ibni abi xaazim can abihi can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam ومن xadيiث dاوuس عن أbي إسرائيل رaجuل من أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم وأظن والله أعلم أن xadيiث جاaبiر هو hذا لأن مجاهدا رواه عن جابر وحميد بن قيس صاحب مجاهد فكأن حديث جابر هو هذا الحديث إلا أن الإمام مالك حذف جابرا ومجاهدا طيب هذا الرجل الذي نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ولا ويصوم قال مروه فليتكلم ولا يستظل ولا يجلس ولا يتم صومه qaala maalik lam asba ana rasul slm amarahu bikafaara ma nuqila ana nabi sal slam amarahu bikafaaratin fii tarki hadihi اlumuur ayb wqad amarahu rasuulu اllahi sal slm an yutima ma kana lilahi طaaca wa huwa asawm wayatruka ma kana lilahi macsiyata wa huwa ayb cadam alkalaam wacadam الاstidlaal wacadam اljuluus hadi macصiya hadi laysat macصiya qaluu ayb kayfa yaqul imaam malik wayatruku ma kana lilahi macصiya qaluu lأna almubaaxa wاlma'aasi kilaahumaa fii cadami اlwafaaءi shay waaxid maca ana hadihi اlأmuur laysat fi اlasli macصiya wainama hiya umuur mubaaxa ayb qaala abu cumar wafiihi daliilun calaa ana sukuuta can ilmubaaxi aw can dikri illaahi laysa min طaacati illahi wakadalika aljuluusu lishamsi wfii macnaahu kulu ma yataأdaa bihi اlinsaanu mima laa طaacata fiihi binasi kitaabin aw sunna wakadalika alxafaau wagayruhu mima lam tarid الشhaريcaة bcamalihi laa طaacata lilahi fiihi walaa qurbaa wainama طaacatu ma amara اllah warasuuluh bالتaqarubi bcamalihi ilى اllahi tabaaraka idan alcilaة fii anahu lam ya'murhu bikafaara macnaahu anahu laysa qurba bal huwa shayun mubax waqad yakunu macصiya ida tarataba calayhi shayun ida tadarara min wuquu fi shamsi ayb qال mالك عن يحيى بن سعيد عن qاsم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر laa xawla walaa quwata inii nadartu an anxara ibni limaada tanxaru ibnaha لماذا تقتل هذا المسلم فقال ابن عباس لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك هذا مخرج لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك هذا يخالف ما وأنه لا كفارة في المعاaصي في النdr في المعاaصي فqاaل شhيkخنa عind بن عباس وكيف يكون في هذا كفاaرة hda شhكاaل كيف يkون فيه كفاaرة مع نdr المرأة نdرت على qتل امرئ مسلم فذهب بن عabاس إلى قياaس قال إن الله تعالى قال الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارات ما قد رأيت فالظهار سماه الله بأنه وزر قال وزورا منكرا من القول وزورا ومع ذلك رتب الله عليه الكفار قال هذا مثل هذا هنا يقول rawى hada الkhabر an yحya بn سacيid سfyaan الthwrي وcbdالmلك بn jurayج kama rawaahu malik واkhtalafat الriwaayaat can ibn cabaas fi hadi الmasأla fafii riwaayat اqaasim kafaaraة yamiin qaal kafaara yaquul warawى canhu الshacbi أnnahu yanxaru miئaة min اlإbli kama fadaa biha cabdاlmلk bn cabdالmuطلب ibnah yadbaxu mia wa qaala gayruhu yujziu kabshun kamaa fadaa ibraahiimu bihi bnahu qaala shacbiyu fasa'altu masruuqan shacbi sa'ala masruuq bn ajdac alhamdaani faqaal hada min khuطuwaati الshayطaani laa shaya calayh qaala abu cumar aلصaxiixu cindii fi hadihi اlmasأala maa qaalahu masruuq الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مسروق وذلك سقوط الكفارة عمن نذر نحر ابنه أنه لا يلزمه في ذلك شيء من الأشياء لما ترك نحره لحديث عائشة من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ونحر المسلم معصية لا شك فيه هل هو طاعة ولا معصية ذبح الناس والله أعلم